slى اllه وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlihi وصaxbihi أجمaعين allahuma انfcna ma clمtna وclimna ma ynfcuna وزidna cilmا qala الmuصنف raximah الlah fasl fi اljihaadi jihaadkii buu ku saabsan yahay jihaadkuna waa qitaalu الkufaari liiclaaءi kalimat اllahi subxaanaه wa taعaalى gaalada oo lala dagaalamo wixii diinta ilaahay la koraysinayo <clears throat> oo la rabo inay diinta ay sarrayso waxyaalaha ka soo haray ee dadku ay aaminsan yihiin ay ilaahay keyrkii caabudayaan ama ay diin ka dhiganayaanna ay noqoto mid hooseysa man qaatala litakuuna kalimat اllahi hiy alculyaa fahuwa fi sabiili اllah buu nabi sal l slm yihi wuxuu ka mid yahay jihaadku cibaadooyinka ugu sharaf badan bale nabigeena wuxuu ku tilmaamay alayhi الsalaatu wasalaam inuu yahay dirwatu sinaam alislaam dirwatu sanaam alislaam islaamka kuruskiisa u koreeya ama sinaam ayaa lagu tilmaamay oo nabigeena alayhi الsalaatu wasalaam ku sheegay marna wuxuu noqdaa fardulcayn marna fardulkifaaya labadaba asaga inoo sheegi doona musanifka wuxuu ku yihi aljihaadu jihaadku fardu kifaayatin fardu kifaaya la yihahdaa waa fardu kifaaya macnaheed waxaa loo jeedaa dadkao dhan cayn kuma aha furuudda waxay uqaybsataa fardu lcayn iyo fardu kifaaya wax shaksi walbaba laga rabo sida salaada oo kale iyo wax dadka qaar hadday la imaadaan kuwa kale uu ka dhacayo macnaha fardu kifaaya waxaa weeye shayga in la helaa la rabaa wixii suurageliya ee sameeyaba ha la helo haddii wax sameeyo la waayo la heli waayana waa lagu wada dembaabi haddii qaar un ay suurageliyaan ay sameeyaanna intii kale waa ka dhacaya dembigii marka waa fardu kifaaya ee fardulcayn ma aha waxaana u daliila <clears throat> qowluhu subxaanahu wa tacaala alla uu yiri laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli darari wاlmujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalihim anfusihim fadl allahu اlmujaahidiina biamwaalihim anfusihim calى alqaacidiina daraja maxaa la raaciyey wakula wacada allaahu alxusnaa ilaahay dhammaantood janno ayuu u ballan qaaday xusnada waa jannadii weeye kii qaacidkahaa iyo sidiisa kale u cibaadaysteen jihaadka u bixin iyo kii jihaaday labadaba kolba haddii muuminiin yihiin acmaasha saalixaadaheeda kale la imaadeen jannay gelayaan marka waxaad garanaysaa inaan fardu caynan ahayn oo lama ammaaneen jannana looguma maaratay looguma looma yaboheen qof caasi ah marka waa ahlujanna waxaa loo yidhi inuuna caasi ahayn oo laga qaaday waajibkii qof kale uu gutay iyo ilahay qowlkiisa uu yihi falowlaa nafara min kuli firqati minhum daa'ifa yani koox walbaba haddii koox ay qaar kamida ah ay baxaan qeybta kalena ay haraan liyatafaqahuu fi ddiin kuwa maakifiintae haray si ay diinta usii bartaan oo ay dadka u gaarsiiyaan marka ay laabtaan marka taana waxaa laga qaadanaya inuu farducayn ama fardukifaaya uu yahay man jahaza qaaziyan buu nabig alayh salaam nin duulay oo jihaadka u baxay fii sabiili اllahi ninkii diyaariya oo qabanbaaliya oo alaabtiisii iyo sahaydiisi wixiisa bixiyaa faqad haza isagana waa duulay marka ku duulay iyo ku diyaariyey oo haray marka waxaa garan in fardu caynan ahayn fardu u yahay laakiin xaalaad baa jirto uu fardu cayn noqonayo isagaan inoo sheegay musanifka idaa qaama bihi markuu u qumo man qof uu u qumo bihi jihaadkii fiihi isagu alkifaaya ku filan qof ku filan oo shaqadaa qaban kara hadduu u qumo saqada waa dhacayaa faradkii canilbaaqiina kuwii kale intii hadhay ee aan dagaalka aadin waa ka dhacayaa buu nabigu yuu leeyahay musanifka raximahullah waana macnaha aayaadkaas iyo axaadiista laga fahmay wayatacayanu wuu caynoobaa fardulcayn buu noqdaa qof walba laga rabo calaa man buu cayn ku noqon oo farducayn ku noqon xadaral safa inta safka ka xaadirtay ee dagaalka ka qayb gashay ee gaalada hortaagan fardi kastaba farad cayn ku yahay farad cayn ku yahay waa laga rabaa <clears throat> waa intooda safka ku jirtay ee dagaalka gashay wuxuu las hortaagan yahay qof ma bixi karo qofkii baxaa oo insixaabana waman yuwalihim yowmaydin duburahu ilaa mutaxarifa liqitaalin aw mutaxayiza ilaa fiha faqad baa'a biqadabin min allah ninkii aan xeelaysanaynin oo ciidanka kale aad iyo gaalada inuu u xeelagaysta raba iyo taas maaha ninkii carara oo jeesadaa caro ilahay baa ku dhacday baa layidhi marka safkiba qofka hadduu galo fardulcayn buu ku yahay ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwaluhum aladbaar ilahi leeyahy subxana wa tacaala markaad gaalada aad ishor fadhidaan oo arrintu ay dagaalkii uu si fiican laisku galo ha cararina wayatacayanu wuu caynoobaa fardulcayn buu noqdaa calaa man xadara safa qofkii safka xaadira bayna almuslimiin iyo gaalada ay isku safteen wakada wuxuu caynoobaya yatacayanu ljihaad calaa kuli axadin qof kasta فيma ida axaaطa bilmuslimiin hadday muslimiintii isweerka ka qabtaan oo isku wareejiyaan caduwun cadow cadow hadduu muslimiinta isku wareejiyo magaaladooda baa la dul fadhiistay xaggii xaggaa laga fadhiyaa markaana qof walba xataa haweenkii iyo caruurtii qof walba wuxuu tari karo inuu talaa la rabaa wax idan oo markaa lakala qaadan iyo wax qof oo la sugi iyo waalid idan laga qaadan ma jirto markaa nin walbaba tabarta ka baangada la boodi ka dhagaxa tuuri ka hubka wata waxaa yidhi adoo fadhiyo oo iska fadhiya inta lagu dili lahaa adoo dhaqdhaqaaq samaynaya alu dilo wakadaa waxaa lamid oo ah fardulcayn uu noqon jihaadku calaa kuli axadin qof kastuu fardulcayn ku noqon fii ma idaa axaata bilmuslimiin haddii muslimiinta ay isku wareejiyaan caduwu cadow wa bihi jihaadka fardulkifaayada ah ee laleeyahay qaar hadday la imaadaan qaarka kale waa ka dhacayaa yaa lagula khidaabi oo fardulkifaaya u yahay wayukhaaabu waxaa lagula khitaabay bihi jihaadkii fardulkifaayadahaa kulu xurin qof kasta oo xor ah dakarin lab baaliqin qaangaara caaqilin caqli leh mustadiicin kara waa fardulkifaayihii waxaa ujeedaa fardulkifaayi w ha fardulcaynka asagu waxaan xor iyo dakar iyo waxaasoo dhan lama shardinayo haweenkii iyo caruurtii iyo muxuu ahaa dadkii addoomihii inta way gelayaan marka wayukhaaabu bihidaa waxay ku noqon biljihaadi fard اkifaaya jihaadka fardulkifaayaha ahaa wuxuu ku dhacaayo ee lagula hadlaayo ee lagula khitaabay waxaa weeye kulu xurin dakarin baaliqin caaqilin musadicin kara walaa yujaahidu lmadyuunu kii daymaysnaa ma jihaadayo almuusiri wuxuu iskaga bixiya dayntana leh ilaa biidni ghariimihi qofkii daynta ku lahaa inuu fasaxo mooyeene laa yujaahidu lmadyuunu lmuusir nuskda tana fiican muusirka lagu daro qofka aan waxbaba haysanin ee laakiin dagaalkii oo dhacay aadi kara lugtiisa ku aadi kara dayna lagu leeyahay laakiin mucsira fanadiratu ilaa maysara la yidhi kaa asaga waa iska aadi karaa dagaalka laakiin ninka asagoo muusira wax haysta wixii asaga ahaana aan bixinin weli ninkii daynta kulahaa inuu idmo mooya ma bixi karo ma bixi karo maxaa yeelay weliba shardi kalaa jiro ah dayntuna ay tahay dayn xaalla ah waktigeedii gaadhay hadday muajal tahay oo waktigeeda u dhiman yahay dee waktigaa mufaradbaxwali lagaa rabaa marka isagoo qofkii xoolihii haysta waktigiina la gaaray inuu baxo lama waxay noqonaysaa tafwiit ninka xoolihiisii inuu ka tagsiiyo meelo khatar ahoo madinat ah oo in loo dhinta ay aano u tahayna u aado qofkan xoolihiisi sidaa ku baaboo tanaa marka yaa laga baqayaa ilaa biidni kariimihi qofkii deynta ku inuu fasaxo oo idmo mooyeen hadduu idmo marka waa banaanta horeera waan baxaya deenna waa lagu leeyahay qabanba arintaba waaygi waan isku diyaarin rabaa waa fasixi karaa walalcabdu adoonna ma bixi karo ma jihaadayo ilaa biidni sayidihi sayidkiisa idmay mooyeene sayidkiisa uu khidmaynaye uu e, gacanta ku hayay arrimahaas inuu fasaxa mooyeene ma bixi karo walaa man qof axadu abaweyhi labadii dhashay midkood uu muslimin muslim yahay asagana ma jihaadayo ma bixi karo ilaa biidni inuu waalidkii idmo mooyeene haddii labadaba muslim yihiin iskaba dhaaf midkood hadduu muslim midkana gaal yahay kaa muslimkaa inu idanka qaato lakiin haddii labadaba gaalo yihiin ka waran jumhuur ahlicilmi waxay leyihin idan lagama qaadanayo lima fiihi min atuham lannahu mutahamuun waa la tuhmaysanaya iyaga laftirkooda inay ku fasaxaan inay gaalada la soo dagaalaan iyagoo gaalo ah arrintaasi ma ma dhacayso marka anigaa ah waalidka aho waad ii khidmeeni waxaa inuu kudhahaal dhici karta laakiin ay tahay maraamarsiye kale iyo diinta in la kor yeelo inuu diidan yahay qaar culamada kamidana waxay leeyihiin cumuumka nusuusta fa fiihimaa fajaahidaas ayaa lagu xumbaariy xataa hadduu gaal yahay waalidka ixsaanki iyo biriga kugu lahaabay soo geli idan inuu kusiimayo ma bixi kartid bay qaarna leeyihiin oo caamka nusuusta ay deliishanayaan sufyaan athuuri baan jecla inuu kamid ahaa <clears throat> ilaa idaa axaaa intaasba idan waa laga qaadan saddex baa lasoo sheegay madyuunkii daynta lagu lahaa iyo cabdigii sayidkiisi la joogay iyo weladkii waalidkii idankiisi lagu xidhay saddexdaasba idan baa la rabaa ilaa idaa axaata alcaduwu inuu cadowgii isku wareejiyo oo kor fadhiisto muslimiintii iyo magaaladoodii mooyeene oo fa yajuusu markaa waxaa banaan dagaalkii in la wada galo bilaa idnin saddexdii aan soo sheegnay waxn idanba laga qaadanaynin idan lama qaadanayo sayidkii baan idan laga qaadanaynin waalidkii baan idan laga qaadanaynin hariimkii deynta kugulaha baan idan laga qaadanaynin xaaladda halka hadday gaadho laanna fardulcayn buu markaa noqday xaqa ilahay baa la hormarinayaa wayukrahu waxaa la nacaa alqaswu duulaan in laiska duulo oo dagaal un laiska qaado duuna idni limaami imaamka oon idmin oon fasixin duuna idni limaami imaamkii oon idmin oon dhihin xilligan dagaal baan gelayna oon dagaal icraaminin in uun koox inta iska dhaqaaqda ay tirahdo dagaal baan gelayna arbushaadi dagaal ay bilaabaan karaahiyo weeyaan buu kuleehay maxaa yeelay ninka imaamka ee hogaanka muslimiinta haya masaalixdoodii iyo mafaasidoodii iyo arrimahaasi isagaa uxil saaran inuu fiiriyo maxaa yeelay tasarufu raaci manuutun bimaslaxati raciya waa kay qaacidaheed ah, maslaxada eh, ninkan tasarufu raaciga ninkan raaciga ee mas-uulka tasarufkiisu waxaa mar walba ay ku xiran tahay maslaxada raaciyada ayuu mar walba tasarufayaa oo maamulayaa oo isha ku hayaa oo dantaa guud buu ka fikirayaa oo duwalka iyo la tacaamulkooda iyo calaaqaadka khaarijiga asagaa looga dambeyni xarban wa silman dagaal hadduu iclaamiyo loo arka inay ay oga furan karin iyo haddii silmiya nabadgelyo maaratay la dooranayo oo hadda xaaladan ay ku habooneen asagaa arintaa qiimeynaya ee dadka la talinaya marka inay koox iska dhaqaaqdo marka waa laga fiican yahay haddayse dhaqaaqdo dagaalanto oo dagaalka asaga ay gasho de waxaa weeyaan ayaguna camal fiican bay la yimaadeen laakiin wuxuu leeyahay si ahaanta tasarufka idan la-aanta ayaa karaahiye ah walaa yastaciinu limaamu imaamku ma kaalmaysto fi ljihaadi jihaadka uu galaayo bimushrikin gaal oo inuu gaalo kaalmaysto yara dagaal nala galo reer hebel baan ishaynaayo hebel baa ishaynaaye ma wanaagsana ilaa an yaqila almuslimuuna inay muslimiintu yaraabaan mooyeene yariduna waxaa laga soo qaadi in tirada muslimiinta iyo tirada gaalada labalaab ay gaaladu badan yihiin labalaab ay badan yihiin lakiin haddii labalaab un ay yihiin oo halkii ninba laba ay kusoo hagaagayso waxaa weeyaan qofna lama kaalmaysanayo nacam waaki ilaahi subxaanahu watacaala uu takfiifiyey halkii toban bay ahayd marka hore kadib alaana akhafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa of ilaahi subxaana watacaala marka labaatankii qof wuxuu ahaa boqolkii qof laba boqol kunkiina laba kun mhm, yakun minkum miatun saabiratu yaqribu miatayn markaas wixii ka badan laakiin haddii tiradii ay ka badan yihiin ama cuddadooda iyo hubka ay haystaan iyo muslimiinta ay aad looga badan yahay dabaabaad iyo diyaaradahan qaaraadka gudbaya iyo hubkana haystaan muslimiintana ma haystaan marka qolo kale way kaashan karaan oo nala jebiye way dhihi karaan shardigaasa jiro wuxuu leeyahy wa an yakuuna niyatuhu niyada qofkaale waan kula dagaalami oo garab baan ku ahay ee gaalkaa niyadiisu xasanatan waa inay tahay niyo wanaagsan lilmuslimiina waa inuu niyad wanaag u hayo waa nin gaal baa ahaadee muslimiinta niyad wanaagsan u hayo midkaa kale asagaba cadaawad ay ka dhexayso oo inuu dhabarka kaaga dhufto aadan ka baqaynin oo si fiican kuula dagaalamayo o kugu hiilinayo waa in layaho laiska xaqiijiyo laiska hubsado oo aynan khayaamo iyo makiido iyo dhagarta gaalada aan lagu khatalmin iyo hadalkooda beenta ah ayb <clears throat> nin baa nabiga aleyh الsalaatu wasalaam gazwatu beder markay baxeen muslimiinta kasoo dababaxay geesinimadiisa la yaqaanay nabiga alay slam wuxuu yihi ma islaamtay maya iska noqo buu yihi falan astaciina bimushrik gaal ma kaalmaysanaye saasuu nabig sala allah alay waslm yihi wa yuqaatilu lyahuuda yahuudda lala dagaalami ninka imaamka lala dagaalamaya hogaingiis wnasaara <clears throat> nasaaradana waa la dagaalamaya kristaanka wey walmujuusa kuwa mujuusta saddexdaas maxaa lagula dagaalami waxaa lagula dagaalami ilaa xadee ilaa an yuslimuu inay islaamaan oo wamase yu-addu ljizya ay jizya bixiyaan islaama haddii inay islaamayna jizyada bixiyaan leeyahy ilaa ilaa islaama lama dhahay keliya leannahu jizya banaan dagaalka hadii la qaado oo ay islaamaan o dhaha muslimiin baa noqon waa la dayn hadday dhahan anaga ma islaamayna lakin waxaan ogolahay wixii xukunahoona u xukumayo maalki iyo dhaqaalihii aan ka qeyb qaadanaynana waa laga aqbalaya kuwa iyaga qatilu اladina laa yuuminuuna biاllahi wala bاlyawm اlآkhir walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuluh walaa yadiinuuna diin اlxaqi min aladina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata waka marka min aladina uutuu lkitaaba kuwa ahlulkitaabka maxaa la xataa yucdu ljizya ilaa ama islaamaan ama jizya ka bixiyaan ahlulkitaabka waxaa la raacinayaa mujuusta mujuusta xadiidka cabdiraxmaan bin cawf uu nabiga alay slam yihi sunuu bihim sunata ahli kitaab ahlulkitaabka wadadooda mariya wyuqaatilu wuu dagaalamay imaamku man siwaahum saddexdaa wixii ka soo haray yahuud iyo nasaare mujuus ma aha mushrikiin kale wey waa lala dagaalamay ilaa an yuslima inay islaamaan oo wuxuu le waxay leeyihin shaaficiyadu jizya lama qaday jizyada kuwa uma laga qaadi ama kuwan kale ima alislaamu wa ima alqatl umirtu an uqaatil annaas sidii nabiga alay slam uu yihi xataa yaqulu xataa yashhadu an laa ilaha illa ilahay ka tawxiidsadaan waa lala dagaalamaya walaa yajuuzu ma banaana qatlu nnisaai haweenka in la laayo gaalada wasibyaani caruurta ma banaana ilaa an yuqaatiluu inay ayagaba dagaalamaan mooyeene haweenka iyo caruurta iyo in la laayo oo inti laqabta la laayo ma banaana allahuma dagaalkii socday inay ku dhex dhintaan oo hubkii u gaaro waa gaar on loogu talagelin loo qasdin ama habeenkii gaaradoo la mirayo mirka ay ku galaan hum min aaba'ihim buu nabiga alay slam aabayaashood bay kamid yihiin laakiin in loo qasto ayagoo la arkayo haween iyo carruur in yihiin lala dhaco arrintaas sharcigeena ma ogola waxaa un lalayn karaa haddii dagaalamayaan carruurtii baa hubkii wadata haweenkiibaa dagaalamaya oo diyaaradii kicinaya markaas waxaa weeyaan bay raggeeb ay lamid yihiin oo ala dagaalamayaan wاdawaabi walaa qatla dawaabi dawaabta xoolaha iyo gaadiidka iyo waxaa in la laayana ma banaana dameerihii laga laayo o awrtii laga laayo ilaa an yuqaatiluu calayha inay ku dagaalamayaan mooyane ayagaba hadday ku dagaalamayaan faraskii oo uu saaran yahay oo kusoo aado faraska markaa waa kusideyn kartaa leanna asaga kugu dilayaaba hub ah aw mase nastaciina kaalmaysana mooyeene biqatlihaa laynteeda caleyhim ayaan u kaalmaysanayno in ayaga in la laayo ayaga fardahoodii ayagaa loo kaalmaysanayo markii faraska laga dilo asagina dhulku ku dhacaya asagana dhulka ku dhici waa la qaban waa la dili karaa wuxuu ku gabanaya hadday noqoto tursi iyo ka dhigto gaashaan wayajuuzu waxaa banaan qatlu shuyuukhi odayaasha in la laayo waruubaani kuwa ruubaanta ee sawaamicda ku jiro in la laayo shaaficiyada wey shaaficiyada qolada ugu adag weyaan xagga gaalada marki laga hadlayo madaahibta odayaasha iyo ruhbaanta iyo nusuus kala kusoo aroortay iyo mxuu ahaa alimaamu abubakr sidiiq radia allahu canhu saxaabiga jaliilka markuu dardaarmayy waa kii ka dardaarmay shaaficiya waxay leeyin waa lalayni odayaasha laakiin hadduu odaygu uu yahay oday khibrad leh oo dagaalka iyo taatiigiisa dejiya ma socon karo waa fadhiistay laakiin shaxduu dejin yaqaanaa qaabka loo dagaalamo meesha laga galaayo sida shiishka sidii loo kala amar qaato arrimaha tadriibka iyo afku ka hadli ka hadduu yahay waa la dilaya wayajuuzu qatlu qatlati shuyuukhi ruban kuwa musawaamicda ku jira way iska cibaadaysteen adduun ba aan shaqo kulahayn oo kale la dhahaa waman iyo qofka amana waman amanahu haddaa rabta istinaaf ka dhigo wowda oo waxaa tidhahda waman qofkii uu amanahu ammaan geliyo oo uu magan geliyo min alkufaari mankaa xaalu ka mid yahay muslimun muslim baa magan geliyey baaliqun qaangaara caaqilun caqli leh mukhtaarun aan la khasbinoo khiyaarkiisa ku magangeliyey walow kaana haba ahaada qofka muslimka cabdan adoone xaruma waa xaaraan qatlu in la dilo qofka asaga a ah, waman amanahu xaruma qatluh qofkii muslim uu ammaan geliyo ajarnaa man ajarti ya umahani waa kidiija nabig alay salaam xataa haween hadday tahay oo qof gaaladii kamida ah la dagaalamayey uu yiraahdo magantaydii uu soo galay hala ii badbaadiyo jaahiliyatan wa islaaman xataa gaaladii hore way isku badbaadin jireen oo aad bay u ilaalin jireen maganta iyo qofka magantiisa lama dhowaan jirin ilahina wuxuu le wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiruu xataa yasmaca kalaam allah uma abliquu ma'manah markaa nabadgelyadiisi iyo ammaankiisi baa la gaarsiinaya intaa ka horse lama taabanayo xaruma waxaa xaaraana qatluhu dilkiisaa xaaraana waman aslama qofkii islaama qabla alasri intaan weli la qafaalanin isagoon <clears throat> gacantii soo gelinba ayaa gacanta lagu dhigay waxaa ujeeda isagoo oon weli laqafaalanin oo gacantiiba lagu dhigin oon laga adkaanin yuu iska soo islaamayba oo yiri gaal xarbia ah inaan aha soomiynan ogeyn haa waa ka muslim baan ahay yuu iska soo yiri waman aslama qabla alcasri qafaalashada horteed kifkii iska soo islaama xaqana wuxuu imaamku badbaadinayaa oo mancinayaa damow dhiigiis xaqana manaa manacawi wuxuu mancin oo ilaalini damow qofka muslimka ee soo islaama dhiigiis wamaalu xoolihiisi hadda kahor bu wax naga dilay iyo hadda kood boqool naga dhacay waxa ma jirto alislaamu yahdimu maa qablah maa qablah wixii ka horreeya o dhan buu baabi'inayaa qofka muslim buu noqday lama far lama saari karo kol haduuba tawxiidso walow dagaalka dhexdiisa hataa hadduu asagoo dagaalamayo weli la qaban uu dhowaan tawxiidso muslim aanahay waa la daaynaya ayib lakiin hadduu gacanta lagu dhigo kadib uu tawxiidsado tawxiidka waa laga aqbali lakin waa la adoonsan de adoon buuba noqday marka gacanta gacan buu ku jiraa wasaana wuxuu ilaalinayaa imaamka xoolihiisa iyo maalkiisa ilaali ko wasaana wuxuu kaloo dhowri oo ilaalin sigaara awlaadihi caruurtiisi yaryareed canisabi in laqafasho ka dhowraya caruur yaryar hadduu watay caruurtiisi iyo xaaskiisi waa loo dayn raggii waaweynaa asaga ka maarmay ee uu dhaldhalay iyo kuwii kalese waxaa lagu daraya xukunka dadka kolbaad aygan soo islaamin dadka la adoonsana la qabsanay lasoo qafaalan kamid yihiin lakiin carruurta yararka aabahay raacsan yihin iyo qofka soo islaamay <clears throat> sigaara wasaana sigaara awlaadihi can sabyi qafaalashadii ayay ka badbaadeen oo ka badbaadinayaa wamataa usira markii la qafaasho minhum gaalada sabiyun ilma yar haddii laga qafaasho aw imra'atun haweeney baa la qafaashay <clears throat> wax raggoodii oo la soo islaamay qabla asri intaan lasoo qafaalin ma jire qafaalki baa lagu soo aruuriya carruurtii haweenkiiba raqa manka asaga ah mataa waktigii usira minhum sabiyun ow imraa raqa binafsi اlasri qafaalashada lasoo qafaashay naftirkeedu addoon ku noqon isla markaaba addoon wey ah, markaaba waa addoon xugun addoon buu noqonoo sidii adoon loogu tacaamuli jiray baa loola tacaamuli haweeneyda waa iska istibreen laska hubsan xaydatin oo biwadci xamli oo bishahrin kadib waa laska suriyeysani caruurtii waa laska khaadimsana gurigii ku joogi daabata kukala kasii gadani nacam raqa binafsi اlasri wayanfasikhu nikaaxuha naag la qabay hadday aheedoo gacanta muslimiinta gashayna oo xoog kusoo gashayna nikaaxi ninkii qabay waa fasakhmi markaa uu baaba'aya wayanfasikhu waa fasakhmaya nikaaxuha nikaaxeeda haweeneydii oo mase baaliqun takhayara اlimaam kuwaa kuwii yaryarkaaba ahayn haweenkii soo maaha waxa maanta la qafaashay wamataa usira baaliqun taasi ku xidhanta qof baaliqoo qaangaara ayaa lasoo qafaashay takhayar alimaamu imaamkii baa khiyaar leh dhowr shay buu khiyaar u leeyahay bilmaslaxati buuna fiirin maslaxada ku jirta hadba maslaxada meesha ku jirtuu fiirinayaa bayna alqatli inuu dilaayo oo hadduu ra markaaba lasoo qafaashay gaala hadda kula laynaya kula dagaalamaye faqaatilu aimata alkufri ba oga dhigi markaaba waa laynaya nabigun maalintii beder waa kii cuqba bin abi muceyd oo lasoo qafaashay waa kii dilay iyo nadar binu xaarif iyo nimankaa waa kii rasuulka alay slam beder laayey <clears throat> marka inuu markaaba dilo waa banaantah walistirqaaq in la adoonsadana way banaan tahay oo gacanta inti lagu dhigo addoomaadkiima la yidhaahdo addoomaha muslimiinta ay ka faaidaystaane beeraha u fala laga dhigo ayadana waa banaanta in fara badan oo kuwii la qafaashay la aruursaday walmani baa banaan in lagu manaysto oo la yidhahdo soomaalata inaga haa waxba inama haysana waa nigu galladaysanee socda laska yiraahdo wlmani calayhim ninkii la dhihi jiray ali ibn abiiza aljuhani waa kii lasoo qabtay maalintii beder cabaaday calaa dagaal daba ma soo geli maya dagaal daba ma soo gelayo haye orod baa laska sidaayey uxud bu haddana issoo dhigay isagoo intuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam ku dh maaratay dhaakadhaakooday oo intuu qabtay oo u afmiinshaareeyey ayaan ka fakaday wiil iskaga soo daayey uxud bu haddana waa kan nabsigii baa qabtay sanad kadib bu haddana waa la qabtay warse adigii maaha haddana markaasoo cabaad iyo calaacal ayuu haddana afka sii daayey waxaa kusoo degtay marka masaladii xadiidkii mashhuurkaha laa yuldaqu lmu'minu qofka muminka inaan la qaniyanin min juxri waaxidi maratayn hal mar ah ee laba jeer hal god a inaan laga qaniyanin mar labaad inaad igu qososho tiraahdo maxamed waa ka soo fakaday ma socon doontaa <clears throat> halkii baa lagu gowracay marka maniga iyo istirqaaqa iyo fidaha in furasho la sameeyo oo xoolo laga qaato oo bimaalin xoolo lagu furto way banaan tahay kuwii beder laqafaashay toddobaatanka oo kale waa kii ayagoo dhanba maarata la furtay xoolahoodii waxo dhan laga qaatay caalihii aw mase biasiirin aw asiirin ay biasiirin baa lagu furan karaa muslimin muslima ayagu muslimiinta waxay ka hayaan gaala gaalada ay haystaan oo muslimiinta kamid a yaa lagaga furan karaa gaaladoodii laqafaashay waxaa leeyahay isdhaafsano tabaadul asra a maxaabiista isdhaafsano kuwaad naga haysaan noo soo daaya kuwiina ani soo fa in aslama hadduu islaamo qabla an yakhtaara alimaamu imaamkii intuuna go-aan gaarin fiihi qofkaa lasoo qafaashay shay-an wax oo min alkhisaali lmadkuura xaaladaha aan soo sheegnay ee dhowrka ee qat inuu dilay iyo inuu addoonsaday inuu manaystay iyo inuu wax ku furta afartaa xaalood isagoo midna go-aan ka gaarin oo fikirka ku jiro iska soo tawxiidsay oo soo islaamayba saqada qatluhu horta dil mesha waa ka baxay lama dili karo muslim maa dili laakiin intii kalaa soo hadhay wayukhayar yukhayar waxaa loo khiyaar gelinaya bayna thalaatثi saddexdii albaaqiyati hadhay saddexdii hadhay oo aheed in la adoonsado in la galadaysto sii daayo in lagu furto xoolo ama addoomo kale ee muslimiinta usara iyo dad laga qafaashay ee lagu furto laakiin in la dilo asagoo tawxiidsanayo laa ilaha illa allah daasa hadhow dhuunta ku istaagaysa medaad ka marta ma helaysid carada eega tambarata iyo hadduu naleynaayo iyo muslim maahi iyo ilahay dartii olama jeedi iyo waa isku qarinaya waxaasoo dhan adiga laguma raacsanin afalaa shaqaqta qalba waa kuu taalla qalbigiisa maala jeexin waa tawxiidsada soo ma faraad ka qaadaysaa sida kale laakiin haddaad adoonsan iyo hadaad iskaga galabaysan iyo hadaad xoolo ka qaadan waa ku furan tahay wayajuuzu waxaa banaan qadcu ashjaarihim geedahooda in gaalada la jaro takriibu diyaarihim daarahoodan in la kharibo haddii dagaalku de halkaa gaaro oo ayagaba ay dhibaatada nagu hayaan wixii nagu sameyan baa lagu sameynaya wa asalka waxaa weeyaan inaan takriib la sameynin guryahana la duduminin geedahana la jajabinin la gurin haddii lagu kala adkaado qolada adkaataa iska leh inaan marka geedihii la gurin ee asala lakin haddii maslaxa loo arko oo loo arko ayaa laftigoda inay gabaad ka dhiganayaan ama loo lagu cabsi gelinayo oo la rabo inay argagaxu ku dhaco oo gacmaha ay taagaan oo isdhiibaan maa qadactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fa illahi daas weeyaan oo nabiga alay slam banu nadiir geedoodi waa kay ku bilaabay markii dambena ay cabaadeen nacam intaas wayukhayiru bayna thalaati baaqiya wayajuuzu qadcu ashjaarihim wa diyaarihim dadka asxaabu fayd ilaah dadkaas oo maqoro ha tacliiqsadaano qortaano naam waman intaqasa nusakda qaarna intaqada bay leeyihiin wax u qorma jirta intaqada waman intaqasa qofkii nusqaamiya ama buriya intaqada ahdow cahdigii lala galay gaalay ahaayeen cahdigiiyo heshiis baa muslimiinta udhexaysay cahdigii bay ka baxeen xarbi buu isku bedelaya gaala takhayara alimaamu imaamku wuxuu khiyaar u qaadani fiihi qofka asaga ee naqdiga iyo cahdiga burintiisa ku dhaqaaqay bayna alkhisaali arbaci afartii khasle ee ku saabsaneed fil asli qofka la qafaashay soo gaala afartii go-aanka lagaga gaarayay ayaa isagana la marin oo maxay ahayen afartaasi alqatlu kowde haye a alqatlu walistirqaaqu walman walfida kii marka hore heshiiska muslimiinta la galay ee jooga ballanta ka baxay ee xarbiga noqdayna afartaasa mid un lagu xukumayaa naam ya ini ma qoray miya bes de waa ziyaadatu cilmin ziyaadatu cilmin baa la dhahaa ah, anigaba intaa hadda wayukhayir bayna thalaati baaqiyati mini qoraya wayajuuzu qadcu ashjaarihim wa takriib diyaari mini qoraya intaa ma ima qorin aan ka daba tegey idinkana ka daba taga ah, ka daba tagka saaka aad bu u badan yahay baabulqaniimati mini qoraya ya asxaab alfaydillah sheekh ibrahim makuu qoraya baabulqaniimati gacan ma ku haysaa gacan kuma haysid ma kuu qoraayo kitaabkaada baabulkhaniim oo dhan uu ka tegey saan o dhan u qoraayey ayaa anaa faraha u xirnay oo kaa halkaa ku qoray baabulkhaniimati khaniimada imaa marka baabulxuduudi kitaablxuduudi bu iskaga xejisiiyey ah, xuduuddana gadaal bay ka imaan doontaa marka baabulkhaniimati khaniimadii buu ku saabsan yahay ayadoo farguri ah waatan alkhaniimatu liman xadara qofkii xaadira iska leh alwaqta dagaalka ilaa akhira ilah u ka dhamaado khaniimada waa xoolaha gaalada xoog looga qaatay baa la yihahda haddii aan dagaalka xoog looga qaadanina cabsi iyo baalax gurdada hordaa iska cararaanna fey baa la dhahaa oo wax dagaal ah oo lagaga qabta aysan jirin feygaasi dadkii dad qof sheegan kara ma muslimiinta ninka iimaanka u ah hogaaminaya shantii qaybood baa loo qaybini lilahi walirasuuli walidulqurba walyataama masaakin waasa loo qaybini masaalixda caamka iyo danaha caamkaa laanna ayaga xoog kumayna qabanine haniimada laakiin xaq bay uleeyihin waclamu ana hanimtum baa la yidhi ayagaa loo idaafeeyey haniimada ayaa iska khumus unbaa laga saari afarta kale ayaa iska liman xadara alwaqcata ilaa akhiriha joogay fatuqsamu waa la qaybinayaa baynahum dhexdoodaa loo qaybin bacda ikhraaji salabi a markii laga saaro salabka salabka waxaa weeyaan waa qofkan gaalka ah wixii laga markii qof qof gaala uu dilo mathalan mubaarasa usoo baxay isku soo baxeen muslimiinta isaga ama isagoo muslimiinta aada dhibaato u gaarsiinayay yuu arkay oo waa ka riday oo waa ka dilay qofkaas wuxuu wataa salab la yihahda gaadiidkiisi hubkii uu watay dharkii uu ku labisnaa saacadihiisii mobilkiisii waxaasaa salab la yihahdaa nacam waxaas marka intaan xoolihiba la qaybininba oo shan loo qaybinin yaa horta laga soo saari man qatala qatiilan lahu calayhi bayina falahu salabu waa kii nabiga alay slam xadis abi qataada waa kisaa lahaa ninkii qof dilay gaalada kamida makraatina u haysta asagaa iskale furintiisi ah, bacda ikraaj salaami furintii markii laga bixiyo ah, iyo khumushaa khumuskeedii saamani qoran khumuskeedii shan meeladoo meel ayadana laga saaro shan markii loo qaybiya meel baa laga saari salabkii waa laga bixini maxaa soo hadhay afar afartaa soo hadhay yaa la qaybin see loo qaybin fa tuqsamidu ku noqo liraajili ninkii afantaridaahaa lugta ku dagaalamayey sahmun sahmi baa la siinayaa sihaan baa loo qaybin xoolaha isleg markaasaa halkii sahmi waxaa la siin raajilkii adi ma hub afantari luga ku dagaalamayay soo maaha hal sahmi baad qaadanaysaa xoolihii oo sahmiya loo qaybiyey afartii qaybood shan markii loo qaybiyey meeshanaad ka bixiya shantaasa shan loo sii qaybin doonaaye afarta soo hadhay arbacatlkhmaas baa la yihahdaye arbacatlkhmaaskaasa sihaam loo qaybin intaasoo saamiyo qurqurba loo qaybin isleeg liraajuli sahmun baa la siini walilfarisi kii faraska ku dagaalamaya iyo dabaabaadka ku dagaalamaya ama diyaarad ama gawaari ama faaro ama kaaro ama dayacan ku dagaalamaya faris fardihii baa soo gelay ayag halaathatu asubin saddex sahmi baa la siinayaa sahmi isaga raajilka u ahaan lahaa iyo laba sahmi oo faraska ah maxaa yeelay wuxuu ninkan keenaya ama mxuu ahaa argagixina ama xoog uu isticmaalay ama gaarid cadow gaaray waxaasoo dhan ma keeni kara qof lku dagaalamayo saddex sami maa la siin tashjiic wey waa goormaysa ninka marka la siinayo sihaamta haniimada qofka marka la siin waa shardi waxaa idaa kaana dakaran markuu dakar yahay waa inuu lab yahay ilaa haweenku sidaa ragga uma dagaalami karaan xoogo rudqi baa la siinaya su soo socoto xoran xor waa inuu yahay waa inuu nin yahay xoran xora baaliqan qaangaara musliman muslima Ah, baaliq waa inuu yaqaan gaara ah oo sakiir sabi unan ahayn muslimna waa inuu yahay muslim gaal haduu yahay xoogo qadada laga bixin xooga lagu yartuuri caaqilan qof caqlila waa yahay majnuun iska dhexyaacay dadka wa inan ahayn wa yurdaqu waa la samaysiini lilmar'ati haweeneydi hadday gabadha dagaalka gasho oo isku waxayso xoogo iyadana waa laga farxin waxbaa la siinayaa ah, yurdaqu lilmar'ati dabcan de markaa hore dagaalka mayna gelaynin xoogo daaweynta dhakhaati dadka maarata dagaalamaya iyo raashin hagaajintii iyo biyo waraabintii iyo alaabti ilaalintii iyo shaqadaasi qaban jireen ayaguna hub way iska qaadan kareenoo waa tii umu sulaym ay iska qaadatay yoomu xunayn khinjar oo nabiga alay salam markuu yiri maxaad ku samayn uu yiri hadduu gaal iisoo dhawaado baqartu batnah caloshan ka gelinaya ay dhihi jirtay wa yurdaku lilmarati waa la samaysi radki waa wax ah, sahmi ka yar wlcabdu adoonkiina waa la samaysi wasabiyu ilmihii yara wlkaafir intaas xogo aan sahmi gaarsiisnayn wain xadaruu haday wain xadaruu walow xadaruu haba xaadiraan dagaalka biidni imaami imaamka fasaxiisa iyo ogolaashihiisaba ha ku xaadiraan dagaalka eh ayib xaggee rudkiga marka laga keenaya marka laleeya rudki iyo xoogu samirsiina la siini xagee wey saddex qowl baa ku jirtee qowlka uu musanifka raacay waxaa weeye min arbacati akhmaasiha khumuskii xoolaha ilan marna waxaa weeyaan aslu haniima oo waa isku wada jiraa xoolao dhan ba marna waa khumusulkhaniima oo meesha shanaad ee gaar loo bixinaye shan loosii qaybin doono mara waa arbacatu akhmaas oo dadkii dagaalamaya baa loo qaybini marka rudkigan xaggee laga soo saari ma aslukaniimihii hore hore isku wada jira ayaa laga siino la dhihi war bal naga siiya haweenkii iyo caruurtii iyo addoomihii wax naga siisiya la dhihi misa arbacatu akhmaaskan kuwan eh, loo qaybinaya inta qaybtoodii markii gaar usoo baxda afar qeybood maxuuna ujeeda shantii afartii laga soo bixiyey ayaa laga soo bixin oo laga siini mise meahe khumuska gale gaar loo bixiya masaalixda caamka ay ku jirto ayaa wax laga siini intaasa hadal baa ku jira laakiin musanifku muxuu doortay wuxuu ku yidhi waa laga radkhini oo waa la samirsiini waxbaa la siini min arbacati akhmaasiha haniimada arbacatu akhmaaskeeda yani shantii loo qeybiyey m afarta soo hadhay afarteeda ayaa laga siinaya radkiga wa inamaa tumlaku lghaniimatu haniimada waa la mulkini oo qofku waa yeelani bilqismati in la qaybsaday qayb baad ku yeelan kartaa oo marka xoolihii inti la qaybiyo intan adig kugu soo habaarinta lagu yidhahdo xoolahaadi wey abaa iskala mulkiyey waad iibsan kartaa waad hibaysan kartaa waxaad rabtaa ku tasarrufi kartaa aw mase ikhtiyaara tamaluki in uu doorto qofkii ikhtiyaarta mulki inuu doorto oo uu yihahdo xoolihii ma ishiisan haa waxaan doortay in aanin leeyahay anaa iskale buu yidhi wuu doortay ikhtiyaar tamaluku caniga saas wey intaasaa xoolaha lagu yeeshaa in la qaybiyo adigana aad doorato tiraa waan yeela waa aqbalay wa ama salabu salabka faman qatala qatiila salabku waa furinta qofka la dilay u marata laga furtay ba layihahda sidii abu qataada uu ku sameeyey ninka gaalka yoomu xunayn ah, dhisagoo nin muslimiinta kamida ah korka ka fuulay bu arkay markaasuu seeftiisa halkaas eh, degta kaga dhuftay oo xablulcaatiq eh, ah, luqunta xarigeeda halkaas ku dhuftay ilaa uu salka geeyey nafti baa ka baxday kadib orodkii iyo dagaalkii baa iska socday hadhow baa nin kale alaabtii iska furtay nabiga aleyh isalaatu wasalaam ba arrintii yaa ku dhawaaqay iclaan bixiyo ninkii nin dilay oo alaab maqraatin u haysta alaabtiisa saas kale abu qataada marka sidii baa lagu siiyey faman qatala qatiila ninkii qof qatala ninkii dilaa qatiilan ee sayara shaksan maqtuula mid la dilay qof buu wuxuu ka dhigay mid la dilay wuu dilay oo mise kafaa shara nafta kama qaadin ma diline shartiisiibu dadka ka kaafiyey gacantuu wax ku dilaayay buu ka gooyeyba kad ka siiyey ah, indhihiibuuba intuu sun kaga buufiyey ayuu beelo markaasu meel fadhiistay oo kafaa shara wa kaana almaqtuulu midkan maqtuulkee la dilay ee salafkiisa laqaadan rabana wuxuu ahaa mutamanican nin naftiisa mancinaya oo dagaalamaya oo dad iska celinaya oo halyaya u ahaa maratay daciifoo meel iska taagan oo dishay ma aha wa qarara alqaatilu qaatilkuna wuxuu khatar geliyey binafsi naftiisi naftiisibu khatar iyo halaag geliyey fii qatli dilkiisi ayuu khatar ku geliyey meel khatar ah nin aan looga dhawaan karin ayuu isku milaamilay oo uu dilay sida abu jahl ay ku sameyen labadi wiil yaryaraay ilma eh, mxuu ahaa mucawid iyo ilma afraadi ay dileen isagoo eh, meel iska dhex ordaya oo ninkii ah, wax u dhawaan lahayn marka arara qaatila garara alqaatilu qaatilkii wuxuu khatar geliyay binafsi naftiisa fii qatli dilka qofka uu dilaya waa nin aad u dhib badan kaaran bu ahaa intaa oo shuruuda haddii la helo istaxaqa qaatilkii wuxuu mudani salabahu ah, salaba almaqtuuli kii la dilay maqtuulka alaabtiisii iyo furintiisa dhan buu la wareegaya wax allaal wuxuu watay hadduu rati ahaa rati ugu dagaala faras hadduu hadduu gaari ahaa wuxuu dhan ba alaabtiisii wuxuu dhan furaa leleh waa furanaya salaam ibn akwac radia allahu canhu waardaa ninkii taasuuska ahaayee gaalada xarbiinta kamid ka ahaayee isagoo rati saaran muslimiintu iska fadhido ya kala daadsan oo iska qaqadeenaya intuu imaado cuntadii la cunay isha saa oola raacay markuu ka buuxsaday buu faras hashiisa ku booday waa laga dababooda qabtaa la yidhi salaamana nin geesi oo wuxuu ahaa haddana orad badan fardihii iyo asagii ba ay noqotay asagii ordaya lugtuga ordamaya la gaargaaray ninkii waa soo dilay yaa dilay salama bila koox lahu salabuhu ajmac baa layidhi dhammaan saa iskale mm-hmm. lahu salabuhu dhammaan xoolihii ratigii iyo alaabtiisii wax dhan qaadaa layidhi laakiin mararka qaar haddii wax aan carada ka badan u noqdo xoolo fara badan sida cumar bn khadaab oo yal radi allahu canhu qumus baa laga bixinaya oo ninka waaba nin wuxuu ahaa kibrey oo dhaqaalo badan wato oo dahabka iyo waxa ku raran xoolo idilba ka xoolo badanba wax dhiba ka daranba markaas xoogo baa laga fiirin wa huwa maxtawad yaduhu salabka maxaa loola jeedaa waxaa weeye xoolihiisii reerka u jiray iyo gurigiisi iyo alaabadiisa kaliya la aadi mahaye maa iyo ladii waa shayga ixtawad ay koobtay yadduhu gacantiisa caleyh korkiis ah, fi lwaqcati dagaalka dagaalkaa lagu jiro waxay gacantiisa ay ku jirto gacantiisa ay koobtay oo gacanta uu ku hayo min farasin faras ah wa fiyaabin dhar ah wa silaaxin hub ah wa nafaqatin sahay ah wa gayri dalika wuxuu gacanta uu ku hayo waxaasoo dhan baa ninkaas ugu wara jiraya ah, walidalika abu qataada wuxuu leeyahay diracii ninkaas ninkii abu xunayn aan ka qaatay yaa waxay noqotay ra-su xoolahayga meeshan ka askumayba halkaas aheed buu leeyahy dirac qaali u ahaa markuu gatayba beer buuba ka gatayba beerdil buu ka iibsaday fa ama alkhumusu arbacatu akhmaaskii waan qaybinay oo raajilkii lugeynayena sahmi kii fariskaa dhatay taasum kuwii kale een maarata aan gaarsiisnayn shuruudana radki baa la siiyey ka soo bax waxaa soo haray khumus shan meeloodoo meel marka horeba banaanka laga dhigay oon qaniimada la qiiminayninba ilaa laga soo saaro wakii dhihi jira nabiga alayh salam nimankii banu cabdilqays waan tuaduu khumusa baa haniimtu wa ka dhihi jira haniimada khumuskeed waa in halkaa laska dhiga wey fa yuqsabu waa la qaybinaya khumuskaas halkaa sahmi calaa khamsati khamsatin aydan an shan baa loo qaybinaya isagii baa shan loo sii qaybin halkaa sahmi ah, khumusulkhumus ayaa jira mid walbaba shan baa loo sii qaybin sahmun sahmin linabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nabigaa iskale sahmi ah, oo danihiisii iyo umuurihiisii iyo wixiisi reerkiisi fa yusrafu waxaa loo sarfinaya nabiga hadda ma joogo bacdow nabiga geeridiisa kadib fi lmasaalixi masaalixda caamka ah yaa lagu bixin min sadi thuquuri meelaha furinta ah iyo xuduudiha muslimiinta in lagu cubo oo ciidankii la geyn lahaa iyo hubkii la geyn lahaa iyo dabaabaadkii alaabtii la dhigi lahaa iyo mxuu ahaa dhufaysihii laga qodi lahaa iyo arrimaha sadi thuquur <clears throat> furinta lagu adkeenaya iyo wa arsaaqi lqubaat qubaada muslimiinta wax xukumayeen mushaarka qaadanin yaa biil looga furaya laga masruufaya oo mushaar looga qori wlmuaadiniina muaadiniinta iyaguna mutadawiciinta iska aadaamaya yaa xoogo laga sinaya wanaxwin wixii lamid ah ka dalabat اlcilmi ayaa soo gelaya wa mucalimi اqur'aan kuwaas dhan hadee danta caamka ma ku hoos jiri jireen waaga hore hadda waa la xisaabtamaya alaba khayr badan baa yaa jire nacam wax marka utaagan haddii la waayo dan baa caruurta wax loo weydiinaya wa sahmin sahmiga kalena lidawi lqurbaa kuwa qaraabada u saaxiibkaa ayaa sahmiga kalena iska leh qaraabada nabiga loo jeeda alayh salam waa kuwe min bani hashim wa bani mualib zakada marka laga hadlayo iyo haniimada marka laga hadlayo khumuskeedii iyo banu haashim bani mualib baa qaraabada rasuulka loola jeedaa sala allah alay wasalam banu hashim waa qowska ka dhashay bani mualib niman ay wada go'doomeen oo taxaaluf ahaayeen oo hiil iyo ho weligoodba ay ku kala tegin bay ahayen bani mualib la yihahdo labadii kale ay walaalahaayeen ayagoo maaratay banaanka istaageen bananka laga istaagaya waa kuwii cabdishams novelki nacam lilhakari banu hashim mualib rag iyo haween bay leeyihin see loogu qeybini lilhakari midkii lab mithlu xadil unhaye laba gabdhood nasiibkeeda oo kale u qaada si dhaxadki wey wa sahmina lilyataama agoontaa la siini khumuskii udambeeye sahmiga udambeeye mxuah khumuska khumuskaha ayaa lasii qaybinayaa agoontaa la siin walfuqaraa fuqaraa la siin ama wa sahmin lilyataama alfuqaraai saas u qarsomo usaam usaam agoonta waa kuwe alfuqara kuwa fuqarada agoon xoola laa jiray lene kuwa fuqarada agoontana ah wasahmun sahmina limasaakiin qorina masaakiinta la siinaya iyo wasahmun sahmina libni sabiil musaafirka wadankiisa kasoo tegay iska socday jidgooyada ku dhacday ayaa sahaydii iyo loojinkii iyo muxuu aha noorigii iyo wax laga siinayaa baabulxuduudi halkaas ugu xujisiya aniga halkaas jooga allah ala bilah tawfiq sal allah waslam aleh maxamed ya baabuljizya ninki wuxu jisya miya ana baab lxuduud